alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi wsaxbihi ajmaciin allahuma anfacna ma calamtana wcalimna ma yanfacuna wzidna cilma qaala alimaam abu cabdillahi mxamed bn ismaaciil bn ibrahim albukhaari raximah اllahu taعaalى bismi اllahi الraxman الraxiim kitaabu fadaa'il اlmadina wuxuu ku saabsan yahay kitaabkani fadaa'ilu اlmadiinati madiina fadaa'isheedii madiinana waxay calam u tahay oo ay ku dhacaysaa magaaladaas macruufka ah ee nabigeenna calayhi salaatu wasalaam uu u hijrooday kadibna lagu aasay ee uu ku xabaalan yahay salى اllahu alayh waalih wasalam marka la iska iطlaaqo la yihahdo almadiina ayadaasay ku dhacaysaa biduuni qeyd meelaha magaalooyinka kale ee madiine waa la dhihi karaa laakiin biqaydin waa in la qaydo madiinatu fulaniya madiinatu fulaniya la dhawey oo magaca magaaladaas kale la raaciyo laakiin haddii madiina almadiina la iska idlaaqo waa magaaladii madiinatu rasuuli illaahi salى اllahu alayh waalih wasalam magaceedana wuxuu ahaa fi ljaahiliyati yathrib ayaa la dhihi jiray laakiin magacaasi waa laga tegey oo hadda magacaa shaqaynaya waa asmaada magaalada ay leedahay islaamiga ah ee islaamka uu bixiyey almadiina iyo kayrkeedba adaaba watayba ka mid a ah. magaaladaasi fadaaisheeda iyo fadliga ay leedahay buu musanifka u kitaabkan u kitaabsaday ama u cinwaansaday kadibna wuxuu ku bilaabay fadaaisheeda waxaa ka mida inay tahay xaram siday makaba xaram u tahay oo xuduud xarama ay u leedahay min kada ilaa kada halkaa laga bilaabo ilaa halka laga gaaro ayay madiinana iyaduna xaram bay leedahay meel ka bilowda meel ku dhammaado xaramkeeduna waa sida maka oo kale oo geedaheeda lama guri karo oo in la jaro ma banaano ugaadhana laguma ugaaran karo xaramka gudihiisa inta xuduudda ay tahy waxaa khilaaf ka taagan yahay bayna aljamhuur walxanafiya hadduu qofka uu soo ugaadho xaramka meel ka baxsan oo xilli ah oo ugaadhana xaramka uu la soo galo ka waran markaa ayada waxay ugaarsiga uu ka dhacay xaramka khaarijkiisa oo xilligii ah xaramkii buu la yimid waxba dhimale bay jamhuurtu qabaan oo ya cumayr maa facala bnu qayr bay deliishanayaan wiilkaa shimbirkii uu ku ciyaaraya haystay xaramka ayaa la soo geliyey laakiin haddii xilliga laga keeno dhib ma laha bay dhaheen xanafiyadiis waa diidan yihin marka xaramu lmadiina buu ka bilaabay musanifka raximah اllahu tacaala <clears throat> madiine xaramkeeda marka laga hadlaayo afarta jiho marka laga hadlaayo shimaal iyo junuub iyo sharqi iyo garbi shimaal iyo junuub marka laga hadlaayo macnaha koonfur iyo waqooyi iyo bari iyo galbeed afartaasba xaramka waa ka jiraa madiina haddii laga hadlayo min ashimaali ila aljunuub waxaa weeye bayna alcaayiri wa thawr laba buurood oo mid la yihaahdo caayir ama cayr labaa la dhahaay buurta kalena la yihahdo thawr labadaas weeyaanoo madiina xuduudeeda xagga shimaalka iyo xagga junuubka wey xagga koonfurta iyo waqooyiga oo waqooyigana waxaa ka xiga jabal la yidhaahdo caayir ayaa xuduud u ah haddii la yihahdo koonfurtana jabal la yihaahdo thawr ayaa u ah thawrkuna buurta weyn ee uxud la yihaahdo gadaasheeduu ku yaallaa waa buur yar oon aad u weyneyn oo guduudan jabal saqiiroo axmara wey waraa jabal uxud buuna ku yaallaa xaggan kalena iyo junuubkana waxaa ku taalla jabalka la yihahdo cayr oo iyadana dulxulayfe iyo dhankeedaas ayuu jiraa dhinacaas marka marka laga fiiriya waa dhinacaas waana meesha ay ugu dheertahay xuduudda madiine xarabkeeda dhinaca ugu dheer masaafada ugu dheer weeye laakiin haddii la yidhahdo min ashari ila algarbi shari qorax ka soo bax ama galbeed iyo qoraxu dhac waxaa weeye bayna laabatay almadiina labada xaro waxaa la yidhahdo xara sharqiya iyo xara garbiya labadaasi xaraduna waa waa dhagax madow oo aad moodo in saliid lagu daadiyey ayay madiine lahayd labadeeda dhinac oo sharqiga iyo garbiga qorax ka soo bax iyo qoraxu dhac sharqatu wabara iyo sharqatu waaqim iyo ayay kale leeyihiin sharqan waa harbana waa la yihahdaa xaratu sharqiya iyo xara harbiya dhagax madow weeyaanood moodo inuu gubtay oo fulkaare iyo waxyaalaha qarax dhulkaas ka dhaca oo kale ayaad moodaa inuu ku dhacay oo gubatay yani dhagax dhagax madow wey marka xagga sharqiga iyo xagga qarbigana waa labadaas wey bayna labati iyo almadiina marka markii laisku daro waxay leeyihiin masaafada marka laisku celceliyo xaramka madiina isku celcelis waa kilomitr iyo nis kilomitr iyo nis marka waa gaaban tahay sida maka oo kale ma maka waxaad garanaysaa intii tanciim laga bilaabo haddii ilaa carafaad la gaarhsiiyo masaafo aad u dheer weeyo toban kiilo kilomitr ka badan ah toban kilomitr ka badan gaaraysa marka madiina laakiin waxaa weeyaan haddii la yidhaahdo sharqi qarbiga iyo sharqiga qorrax horsabaa qorrax waxaan nidhi waa xara sharqiya xara qarbiya oo xagga qorax ka soo bax iyo xagga qorax udhac labadaasi ku kala yaalaan haddii shimaal iyo junub la yihahdo koonfuriya waqoynina waxaa weeyaan caayir iyo fawr wey fawrra waa uxud gadaashiisa caayirra waa xagga dilxulayfa wey qaala xadaanaa abu nucmaan maxamed ibn اlfadl caarim wey qaala xadaanaa haabit ibnu yaziidin qaala xadaanaa caasim abu cabdiraxmaan alaxwal caasim ibnu sulaymaan caasim ibnu sulaymaan alaxwal can anasin radia allahu canhu anas ibnu malikin abu xamzata albasri almadaniyi uma albasriyi wey radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh alih wasalam nabiga wuxuu ka wariyey qaala inuu yidhi almadiinatu magaalada madiina almunawara waa la dhahaa almadiina almunawara waa magac laakiin xaadis oo soo dariya gadaal dambe ee looma aqoonay nabiga xilligiisa almunawara waxaa la dhici kartaa qaar culamada ka mida waaba jiidayaan waxay ka leeyiin waa ism gadaalka yimid oo bidca ah almunawara in la yidhaahdo weliba waxay leeyihiin waa min tasmiyaati mutasawifa suufiyadaa la baxday qaar waxay leeyihin munawara la yidhaahdo macna ahaan sax wey anas bnu malik radia allahu canhu waa kii nabigeena calayh salaam markuu magaalada madiina hijradii soo galay magaalada madiina way nuurtay maalintuu dhintayna nuurkeeda waa dentay saasuu dhihi jira radia allahu canhu ardaa marka almadiinatu magaalada madiina xaramun xaram weeye min kada ilaa kada halkaa laga bilaabo ilaa halkaa laga gaaro labadiiba wuxuu geliyey ibhaam ayuu geliyey kada ilaa kada marka waxaa weeyaan min caayirin ilaa thawr inaad tiraahdo iyo inaad tiraahdo min xara sharqiya ila xara qarbiya afarti jiha min kada ilaa kadaadaas riwaaya waxaad arkaysaa le min caayirin ilaa kada oo kadaadaasi thawr riwaayatu muslim ayaa caddaysay laa yuqdacu shajaruha magaalada madiina geedaheeda lama guro oo haddii la guro qofka asaga ee guraayo dembiba horta ku dhacay maxaa lagu samayni qaar waxay dhh waa sida shajaratu maka oo kale oo geedka weyn oo kale iyo neef baa laga qaadayaa ugaadheeda waa sidoo kale qaarna waxay dheen mayaeen madiina qofkii lagu arka asagoo geedaheeda guraaya waxaa bannaan in laga qaado salabkiisa salabka waxaa la yidhahdaa waxa qofka u wato hadduu faras watay gaari watay iyo alaabta markaa uu ku raran yahay iyo baangadi iyo wax uu wato ayaa laga furanaya saxaabi abi saciid alkhudri radi allahu canhu yaa wuxuu arkay nin meesha la yidhaahdo eh, caqiiq waadi geeda ka guraya geeda asagoo saaran buu deen alaabtiisao dhanba ka qaatay addoonka asagaha markii loo yimi oo la yidhi waa seena wuxuu yidhi maxaa dhacay oo salabkii nabiga alayh salam aan u nabiga alayh salaamna amray buu le yani sida qofka qatiilka ee ah la dila man qatala qatiilan kaana lahu bayina falahu salabu xadiisi abu qataada oo kale weeyaanoo qofkii la arkaa asagoo geedaha guranayo waa la furan cawradiisa wuxuu ku asturan laha keliya loo daynaya laa yuqdacu shajaruhaa walaa yuxdau laguma soo darisiin karo fiiha madiina xadau waxadaa waxaan wanaagsaneyn o dhan baa soo gelaya macaasidii munkaraadkii bidcadii waxaas dhan baa soo geli meel kastaba xaaraan bay ku tahay arrintaas laakiin madiine waxaa si gaara ah loogu sheegay aad bay u culus tahay dembigeeda iyo waxa lagu samaynayo meelaha kaleba ka daran tahay waa sida maka oo kale man axdatha fiiha xadathan qofkii madiine gudaheeda xadath iyo wax ku soo darisiiya aan shareecada ka tirsanayn ama xaaraan oo munkar oo macaasiya facalayhi lacnat اllahi wاlmalaa'ikati wاnnaasi ajmaciin lacanadii ilaahay iyo tii malaa'igta iyo dadka dhammaantoodba korkiisa ahaato marka waxaad garanaysaa dembi kabiira oo weyn wey dembigan haddii lacanadba qofka loogu goodiyo waxay tusaysaa inuu kabiiro yahay min alkabaa'ir qaala xadaثana abu macmarin cabdullahi bnu cmr qaala xadaثana cabdulwariثin ibnu saciidi can abi tayaax wasmhu yaziid bnu xumayd can anasin radi allahu canhu qaal qadima الnabiyu salى اllahu alيyh wasalam nabigaa soo galay almadiina magaaladii madiina haddii la iska dhaho almadiina ayadaas ku dhacaysaa waa hijradii nabiga markuu soo hijrooy sala allah alيh ali wasalam faamara wuxuu amray bibinaaءi اmasjidi masaajid in la dhiso amray hadday dad dowlad ay meel ay tagto xafiisihii dowladda iyo meeshii maamulka iyo administration waxaasa la dhahaa nabiga salى الlah alيه wasalam wuxuu yidhi masaajid hala dhiso asagaa wax walbaba inoo qabanaya oo cibaadadii alle iyo calaaqadii rabbi subxaanahu wa tacaala lala lahaa iyo tii addoommaha wixii aan masjidka aan xadgudub ku ahayn intaba waa lagu qaban karaa fa amara bibinaa'i اlmasjidi faqaala nabigu wuxuu yidhi yaa bani najaar ree banu najaarow haaminuuna ee gorgortama hashiisi waa kii nabiga calayh salaam ka soo dhaqaaqay quba reer bani camar bin cawf faraha ka qaada hasha meeshay degta arkayna way fadhiisatay meeshii abu ayuub alansaari gurigiisa hortiis halkiibuu ku yarmastay nabiga alayh salaam markaasu wuxuu yihi meeshan ayadaa ah masaajid baan ka dhisanaynaa waa magaalada bartankeedi meesheed meeshaasi markaa banunajaar niman la yidhaahdo oo reer ansaareed oo qiimo badan oo xataa gabdhahoodii iyo addoommahoodii waa kay nabiga ku soo naxnu jiwaarun min bani najaarin yaxabada muxamedin nijaarin waa kuwa lahaayeen nimanka ayaga ah ee nabiga soo dhoweeyey sala allahu alayh waali wasalam si gaaraan ah iskaga xil saaray ayaa booskaasi iska lahaa xaafadooda ku taali uu yaro wuxuu ku yiri yaa bani najaar haaminuuna ila gogortama ma dhihi meeshan iibma inaga tahay iyo mise inagama aha almasaalix alcaama danaha caamka ee ummadda meel allaala meeshii loo arko inay munaasab ku tahay ayaa la marinaya biduuni istiidaan qofkaa meeshiisana laga dulmin mahayo in laga gado in meel kale la siiyo laakiin maslaxa caama waddaa ku soo martay oo jidkii baa biimi baa ku qabtay laamigii baa kugu soo aaday haddii lagu yihahda ka kac waa kuu dhamaatay masjidkii tawsicadiisii iyo meeshii lagu waasicin lahaabaa gurigaadii soo galay gurigaada waa la xaqaya adigana boos kalaa lagu siin lacagtaadana waa lagu siin lagu dulmi maayo laa tadlimuuna walaa tudlamuun laa darara walaa diraar marka nabiga alay slam ma dhihin meeshan iib inaga tahay mise nagama iib nagama aha meel kale raadso oo buulooyinka iyo meelahaas ma jirto halkaana la rabaa inuu faras magaalaha uu nabiga sala allahu aleyh wasalam uu ka samayso markaskiisii ummadoo dhanna ay iskugu imaanaysay oo amara an tubna almasaajid fi duur xaafadaha iyo bartamaha ayaa masaajidda la amray in laga dhiso <clears throat> marka nabiga alay slam wuxuu yidhi waan gadaynaayo laakiin lacagtaad rabtaan sheegta wey faqaaluu waxay dhaheen laa natlubu ma dalbayno amanahu lacagtiisa ilaa ila allah ilahay maan ka dalbayna waa rag xamaasaysan oo diinta u heella wey dhulkan masaajidka laga dhisaayo rasuulka ilaahayna horboodaayo calayhi sala hor socdo annaga ilaahay ma ajir ka rabnaa mooyeene ma gadanayno meeshan waxaa iska lahaa agoon carruur agoonaa iska lehed lamana ogolo agoonta xoolaheeda marka laga hadlayo masaalixda agoonta iyo qofka waaligaa dadka uu awliyada u yahay mas-uuliinta u yahay tasarufka uu ku tasarufayo manuutun bilmaslaxa hadda wixii maslaxadooda ah unbaa la marsiin karaa ee in layska qaato la yihahdo anaa mas-uulkaa ah ma jirto marka tanaasulka ay tanaasuleen awliyadii agoonta ayagaa marka meeleeyey ayagaa meeleeyey oo meel u dhisay oo meel dejiyey marka sidaasaa qaacida sharciga ay tahy faamara wuxuu amray biqubuuri mushrikiin mushrikiinta qubuurtooda meesha xogow qubuuraho gaaladii hore ay lahaayeenna waa ku taalay boosna dhinac buu ka ahaa geedo timirahon aad u sii taya badnaynna waa ku yalyaalay meel iska kharo u aho godadahna waa ku taalay intaasoo dhan buu baloodku ka koobnaa markaasuu nabiga alay slam wuxuu amray biqubuuri mushrikiin gaalada qubuurtoodii in la faaqo oo la qufafo nubishad waa la faqay laqaad muslimiintiibaaba haddiiba qubuurtooda ama ay kusoo hagaagaan ama ay kusoo hagaagaan mxuu ahaa masaajid ama uu kusoo hagaaga laami iyo wado ayaaba meel kale la geyni famaa baaluka mushrik fanubishad waa la qufayo waa la faagay uma bilkhirabi meelihii godadkahaa ee qubuurta laga qoday iyo godadkii hore ku siiyaayee leeyina si ay meeshii meel saalax u noqoto waa la simayoo fasuwiyad waa la simay wuxuu amray nabig in la simo waa la simay wa geedihii timirtaa ku yaalayna guruu yiri oo faqudaca waa la gooyey fasafu nakla geedihii timirta waxay ku safeen qibla masjid masaajidka wejigiisa qiblada hore y geedii timirta ayaa saanqaaf lagu dhisay oo dhis loga dhiga la safay sidaasaa marka masjidka nabiga alayh salaatu wasalam meeshaa laga dhisay rasuulkana waa ka qayb qaatay sala allahu alayh waalih wasalam binaau lmasaajid waa sunat lambiya haddii kacbat lmusharafa ibraahim alayhi salaam uu dhisay masjid laqsana sulaymaan ibnu daawuud u dhisay masjid lmadiinana rasuulka alayh salaam khayr lkhalqi ayaa dhisay waana muhimadda u horeysa qofka muslimka laga rabo haddii meel la dego intaan laga watashanin wax kale waa jamaacadan u horaysa ku tukanayna xaggee masaajid noo ah meel xaaqanno ku tukanno kadib aan deganno kadib aan isdhisanno taasaa la rabaa in ummaddu ay shicaarka islaamka islaamnimadooda muujinaya iyo lagu bari lagu ogaanayo inay muslimiin yihiin waa inay iska hagaajiyaan o iska toosiyaan taasaa loo baahanya in magaaladan oo meel degan ama tuulo dhan ama reer dhan oo baadiyaba allah ka dhige muddo deganaanaya meesha meelay ku tukanayaana iskugu imaanaya jirin arrintaas sax maaha nabiga alay slam wuxuu yidhi qaryo iyo meel tuulaha qolo degan ma jirtoon masaajidku jamaaca la tukanaynin ila istaxwada calayhim shayaan shayaan ba ka qaalib noqdayu nabiga sala alla alih wasalam haddii baadiya xataa laga hadlaayo meesha ay degaan waa inay mawlacna samaystaan dugsi qur'aanana ay samaystaan haddii muslimiin inay noqdaan ay rabaan oo muslimiin ay ku rumoobaan laakiin reer meel degan oon qur'aana ka yeelanayn o ka shanqarayn oo dugsi qur'aan oo ka shanqarin uuna lahayn mawlac iyo meel ay ku tukadaan oo jamaacana aan jirin istaxwada calayhim shayaan waa qolo shayaan duufsaday wey qaala xadaثana ismaaciil bn cabdillaah alweysi qaala xadaثanii akhi cabdulxamiid wey abu bakrna waa la dhaa kuyadiis can sulaymaan ibn bilaalin can ubaydilaahi cubaydillaahi alcumari can saciid اlmaqburiy can abi hurayrata radi allahu canhu cabdlah bn cabdilah ibn saciid maya waa dhici kartahay can abi hurayra radi allahu canhu ana nabiya sala اlah alيه wasalam qaal xurima waxaa la xarima oo xaram laga dhigay maa bayna laabatay اlmadiina magaalada madiina labadeeda golood inta udhexaysa laabadu waxa wey waa buurta sheegnay dhagax madowgeed labada inta udhaxaysa ayaa laaba la yihahdo ninkii haweenaydiisa u galmooday maalin ramadaana ee intuu yidhi halagtu nabiga alay salaam uu yidhi de soon ama addoon xoree soon waxao dhan ma kari karo cunto bixi miskiin masaakiin sii waxba wadu ma hay raashinninkuu siiya wuxuu yidhi orod sadaqada iskala bixi markaasu wuxuu yidhi aclaa afqara mini wallaahi maa bayna laabatayhaa ahlu beytin afqara mini waa kidhiijir magaalada madiina labadeeda laab labadeeda maarata shiilmadow iyo dhexyaheeda xagga sharqigii booda ka xisaabaya qorax ka soo baxyo qorax udhac buu ka hadlaya marka laabatayn baa la dhihi haddii shimaal iyo junuub ay tahay koonfur iyo waqooyina waxaa la dhihi jabalayn laba buurood oo caayr iyo thawr wey ayb calaa lisaanihi buu ilaahay ku xarimay carabkayga ayuu ilaahay ku xarimay oo waxyi baa ku soo degay hayru mutli oo xadiid ah oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam carabkiisa lafdiga oo lafdigiisa yahay macnahana wuu xagga la ka yimid qaala nag wuxuu yidhi saxaabi abu hurayra waata nabiyu sala allah alay wasalam bani xaaria niman reer ansaareed oo banu xaaria la yidhaahdo oo madiinada qarbigeeda deganaa ayuu nabigu soo booqday xaafadeedi asagoo fiirinaya bal inay xuduuddii ka baxeen in kale faqaala wuxuu nabigu yidhi araakum ya bani xaaria waxaanina arkaa banu xaariow qad kharajtum inaad ka baxdeen min alxarami xaramki xaramki waad ka baxsan tihiine xuduudda xaramka ma soo gashaan uma iltafata markaasuu saa u yar fiiriye u milicsaday xaggii xagga waa iska xaqiijiyey faqaala wuxuu yihi bal antum fiihi maya waad ku jirtaan waad ku jirtaan buu rasulka sal allah alيh wasalam marka xuduuddaasa markaa ayaa laga hadlayaa inta kale hadde madiina hadda waa ka boynaatee xarabka way dhaaftay waa ka baxday waa ka baxday bal antum fiihi hadda jaamica alislaamiya oo idilba hadda xaramka ayay soo geli waag hore waxaan arki maqli jiray waa dhahaa bacd alkuliyaat baa ka baxsan laakiin hadda waxaan arkayay ayada oo korba ku taalla calaamadii calaamadii mxuu ahaa tusaysay xaramka xaramka tusaysay iyo boorkii bal antum fiihi waad ku jirtaan xadaanaa moxamed ibnu bashaar bin dar qaala xadaanaa cabdاraxmaan cabdiraxmaan ibnu mahdiyi wey qaala xadaanaa sufyaan sufyaan ibnu saciid ibnu masruuq athawni can alacma sulaymaan bn mihraan alkahili can ibrahim ibraahim ataymi can abiihi can caliyin radi allahu canhu qaala cali wuxuu leeyahy ibn abi aalib abulxasan markay dhaheen wixii uu nabiga inagu khasisay aalubeytka haddaad tihiin bal natusoo nabar yaa wuxuu yidhi maa cindanaa shay annaga haddaan nahay aalubeytkii nabiga waxba ma hayno khaas oho annagana noo siraystay oo nanoo dardaarmay wasaaya cali waxay layidhahdo shiicadu ay sheegaan baa jirta iyo aalubeytka dardaarma oo dardaarmay oo khilaafada iyo madaxnimada iyo muxuu ahaa qur'aanka iyo aayada waxay sheegaan qusacbalaada oo huraa ah oo baailo waxba ka jirin shiicadii raafidada ay sheegaan cali waakir radia allahu canhu wa ardaa maa cindanaa shayun ila kitaab اllah kitaabka ilaahay ee maxfuudka ah ee ilahay uu yihi ina naxnu nazlna dikra wa ina lahu laxaafiظuun ayaguna ay leeyihin waxbaa ka maqan kitaabka baan haysanaa wa hadihi الصaxiifatu iyo warqadan can الnabiyi salى الlahu alيه wasalam baan ka qoranay maxay tahay warqadan maxaa ku qoran almadiinaةu xaramu madiina waa xaram maa bayna caa'irin buurta caayir la yihaahdo oo xagga ku yaala cayr junuub buu ku yaalaa junuub iyo xaggaas ayuu ku yaalaa iyo mja waqooy ilaa kada kadadaas marka muslim fii saxiixihi ayaa fasirtay ilaa kada ee ilaa thawr ilaa thawr wey ilaa kadadaas thawrna waxaa wey uxud buu ka dambeeyaa man axdaa fiiha ninkii kusoo darisiya xuduuddaasi xadaa waxaan loo baahnayn oo mamnuuca sharciga awna ogolayn aw aawaa soo dhoweeyo oo u tateeyo qariya muxdian qof mubtadica oo diinta kharibaya facalayhi lacnat اllahi wاlmalaaikati wالnaasi ajmaciin ayagoo dhammaantood kii muxdidkaa iyo kii soo darisiiyey iyo kii wax oo dhan ba waa lasraaciyey lacanada ilaahay iyo malaa'igta iyo dadka dhammaantood lacanadaasa ku dhacdo marka lacanada in sifadaasi lacanada ku dhacdo la dhibaato ma leh lacnatullahi cala alkaadibiin iyo cala aldaalimiin iyo lacana allahu saariq yasriqu lbayda iyo dhibaato ma laha eh, laakiin shaksi mucayana lama lacanadi karaa haddii ay uu dhintay isagoo dhibaatadiisi iyo gaalnimadiisi aan ka toobadkeenin lacanad waa laga dabadiri karaa abujahl lacanahu lah badi abu jahl lacanahu llah lakiin hadduu nool yahay eh, qofka maarata mucayanka ahe eh, nool war looma hayo xaalkiisa inuu toobad kala dhici karto laakiin haddii dhibkiisa uu bato oo gaalnimadiisa ku fogaado oo xanuun badan muslimiinta u geysto ayadana waa la lacanadi karaa aan arki doonaa bilaal oo lacnadayo laa yuqbalu minhu lagama aqbalayo sarfun farad walaa cadlun sunno bukhaari cadl wuxuu ku fasiri doonaa fida furasho wa qaala wuxuu yidhi nabiga calayh salaam dimat lmuslimiina muslimiinta ammaankooda iyo magangelyadooda waaxidatun waa hal muslimiinta dhammaantood raggooda iyo haweenkooda xortooda iyo addoommahooda waxay magangeliyaan oy dhahaan magantaydu ku jiraa dhammaan intii kaloo dhan way wada maraysaa waa inay ilaaliyaan waa u siman yihiin riwaayaka xadidka waa kiilaha almuslimuun tatakaafaw dimaa'uhum way isku dhigmaan wahum yadun calaa maa siwaahum yascaa bidimati adnaahum kaodood u hooseeya ayaa hirgelinaya hadduu dhaho haadaa fii amaani qofkaan ammaankayga ku jiraa halai badbaadiya gaalkan anaa magan geliyey waa banaanka loga mari laakiin nabiga sala allahu alay wasalam gabadhii umuhaaniyeed umuhaani la dhihi jiray faakhita bint abi aalib ay dhihaysay walaalkay cali bin abi aalib wuxuu leeyahay nimanaan qaraaba nahay oo xididkayga oon magan geliyey buu leeya waan dili markaasuu nabiga alayh isalaatu wasalam wuxuu ku yidhi qad ajara man ajarti ya umuhaani dadkaad magan gelisay umuhaani anagana waan ku magan gelinay marka rag ahaya haween ahaya qofkii ay magangeliyaan waa in la ilaaliyo dimat muslimiina waaxid waa isku mid lama kala koreeyo faman akhfara ninkii buriya akhfara iyo khafara baa kala jirta haddii akhfara la yidhaahdo waa naqdu cahdi walamaan amaankii iyo cahdigii oo la buriye wey khafara haddii la yihahdo waa magangelinti wey la magangelinayo faman akhfara ninkii maganta buriya musliman qof muslima magantiisii buu buriyey oo magangeliye qof facalayhi midkaa ku xadgudbay lacnat ullah ilahay lacnadiisa iyo walmalaaikati malaaigta lacnadeeda wanaasi ajmaciin ha ahaato laa yuqbal minhu laga aqbali maayo sarfun farad walaa cadlun sunno waman tawallaa qowman qola ninkii awliye ka dhigta addoon weeye laleeyahay sayidkiisii iyo dadkii mawaalidiisa dadaan ahayn bigayri idni mawaaliihi mawaalidiisii oon u idmin waa ula sii fool xumaynayaa xataa hadday u ogolaadaan waxba maarata uma banaana ee waxaa weeyaan u ogolaan maayana waaba luxma luxmatu nasab mawlaha qofkan xoreeyey bay qaraaba yihiin sida midkii nasabka oo kalea marka asagoo iska dhaqaaqay oo goostay oo ku fallaagooday dadka qaraabadaa ah yadda iyo nicmada ku lahaa fa calayh lacnat llaahi wnaas ajmaciin laa yuqbalu minhu sarfun walaa cadlu suniya farad midna laga aqbali maayo qaala abu cabdillahi bukhaari wuxuu yidhi cadlun fidaau furasho lagama aqbalayo saasuu ku fasiray farad iyo sunana waa la dhahaa labadaas qaala musanifu raximah llah baabu fadli اmadina waanaha tanfi اnaas magaalada madiina fadligeed ku saabsan yahay wa madiina tanfi naasa inay dadka ay tarxiilayso anfinayso ay fogeynayso saarayso dadka xunxunkaa ah, dhan bay saari nafyiga marka laga hadlaayo madiina tanfi annaas riwaayadaas si loo jamciyo nusuusta shareecada ee ku soo aroortay madiina iyo dadka ku nool waxay dhahaan culimmadu annafyu nafyaan laba nafyi baa jira nafyun jus'iyun wa nafyun kuliyun mid jus'iya iyo mid kuli ah midka juزiga waxaa weeyaan xilligii nabiga salى الlahu alيه wasalam wey waa xilligii nabiga ilaa laga gaaro aakhiru zamaanka madiina dadka qaar inay la qabsan waayaan oo cararaan oo khayrkeeda iyo wanaaggeeda iyo caqiidadeeda dadkeeda ay haystaan ee safiixaha iyo wanaaggeeda intii la noo ku noolaan waayaan ay cararaan dhaqan bay u leedahay taas marka waa juزya waa dadka qaar ma dhigi karno dadka madiina o dhan waxaa wey wixii xumaan o dhan ba iska wada saartay taasna waxaa tusaaya cabdullaahi bnu ubay bnu salool ra'su lmunaafiqiin yaa nabiga alayh salaatu wasalaam la noolaa magaalada madiinana joogay ninka asaga khasrajiga ah reer ah, khasraj marka waa juzi oo dadka qaar bay tuuraysaa wey laakiin waxaa jirta nafyu kulli nafyiga kulliga wuxuu imaan doonaa markuu dajaal imaado lacanahu llah masiix markuu soo dego tartajifu lmadiina alaaa rajafaat saddex jeer bay intay ligligato yaa waxaa saaraysaa kullu kaafirin wa munaafiq bay saaraysaa marka tanfi khabiif waana nafyi kuli wey nafyi kuli dhammaan wax allaala wixii xumaa o dhan bay iska saaraysaa muminiin keliya kusoo haray marka iyada xadaثna cabdالlahi بn yusuf الtarisi qaal akhbarana malik ibn anas an yaxya bn saciid اlansari qaal samictu abalxubaab saciid ibnu yasaar ahaabaan maqlayo yaquulu leh samictu abaa hurayrata radia allahu canhu yaquul qaala rasuulu llahi sala اllah alay slam wuxuu yidhi umirtu waxaa lay amray aamirku waa ilaahi nabiga hadduu umirtu yidhaahdo axadka amraya waa ilaahi subxaanaه wa tacaala biqaryatin qaryaa lay amray ay bihijratin ilaa qarya inaan qaryo u hijroodoon dego taakulu lquraa tuulooyinka iyo qaryooyinka iyo magaalooyinka adduunka o dhan wada cuni doonta qaryatun taakulu lqura magaalooyinka o dhan qaryo cuni doonta ayaa lay amray inaan u hijroodo wahiy almadiina wuxuu nabigu alay slam yaquuluuna yadribu yadrib bay hadda leeyihiin wahiy almadiinatu ka magac loo bixiyey madiina la dhahaa baaba iyo daybana waa la magacyo badan bay leedahay ilaa toban baa la gaarsiiya magacyaha madiina marka yaquuluuna yadrib taasa waxay culamada ka qaateen inayna hadda banaaneyn in yatriba la yidhahdo ma banaana maxaa yeelay qur-aankana hal meel bay ku soo aroortay meeshaasna xikaaya can hayr اmuslimiin bay ahayd munaafiqiintii bay ahaayeen ahla yarib la muqaaba bay lahaayeen marka sidaas darteed lama hayo meel ama nabiga alayh salaam ama saxaabadiis ay sheegeen qur-aanka laguma sheegin qoladaas munaafiqiinta oo hadlaysa unbaa laga soo xikaayo o laga soo sheekeeyey ishtiqaaqeeduna in la yidhahdo min atahriib baa laga keenay huwa taqbiixu wax foolxun waa kii nabig alay slam dhihi jiray ida zanaa amata axadikum falyadribha walaa yuharib tahriibku waa taqbiix weeyaan iyo foolxumaynay xay ee laga keenay ama min aharb baa laga keenay huwa labaduuna madmuumaan wey labada ishtiqaaqba waa sax maaha wax foolxun wey saas darteed yarib waxaa lagu bedelay almadiina iyo aayba iyo aaaba magaasa iska leedahay magaaladaasaa la yabray inaan uhjira nabig alay sl taakul qura taakul qura baasa waxaa laga hadlayaa kayfa taakul qura say u curaysaa magaalooyinka o dhanba waxay u curaysaa magaalada madiina in loo soo hijrooda waajib bay ahayd magaalooyinkii iyo tuulooyinka oo kale o dhan ba inti laga soo jabay yaa magaalada madiina laiskugu yimid muslimiinta oo idilba taakul qura magaloyinka o dhan ba soo jabaysa waxaa kaloo lagu fasiray taakul qura dacwaday ka faaftay iyo waxyigii iyo khayrkii ka faafay iyo nuurkii ka faafay baa wuxuu qabsaday jamiica alqura ayuu qabsaday waa rabishaara cadiima oo nabigeena calayh salaatu wasalaam uu ka sheekeeye dhacdayna inuu meel walbaba markaas jasiiratulcarab dhulkaa isagaa dadkii haystay oo dhan labadii dowladood u waaweyn faris iyo ruum intiiba magaalooyinkoodii waxaa gacanta waxay soo gashay magaalada madiina laga xukumay madiina laga maamulayey oo khilaaf nabiga alay slam iyo khulafadiisi halkaasay fadhiyeen taakululqura waxaa kale oo taakululqurada soo gelaaya wixii intaasoo qura iyo magaalooyina la qabtay khanaa'imtoodii iyo maalkoodii iyo feygoodii magaalada madiina lagu masruufaya la wada keenay taakululqura wey tanfi naasa dadkay fogeynaysaa kamaa sida yanfil kiiru buufinka uu u fogeeyo u tuuro khabatha alxadiidi barta e, birta daxalkeedi iyo markii maaragtay la buufiyo waxyaalaha e, qashinkae birta ku dhegan marka dab intii la geliyo dabka muddo ku jirto kadibna lagu sii buufiyo qashinka oo dhan baa ka go-aya sidaasoo kalea birta marka saafiyaa soo hari madiinana waa sidaasoo kaleo dadka xunbayta iska saarto yaa waxaa soo haraya dadkii wanaagsanaa baa soo haraaya dadkii wanaagsanaa waa xiliga marka dajaal uu soo bixi doono laakiin xilligii nabiga alayh salaatu wasalaam nafyi juziha sida inoo imaan doona xadiidka ninka caraabiga ahaa ayay ahayd baabu madinatu aaba magaalada madiina magacyaheeda waxaa kamida aabaa kamida daybana waa kamid almuayaba ah, iyo wlmaskiina iyo wdaar ah, daara magacyaheedaa kamida ayb qaala xadaanaa khaalid bnu makhladi qaala xadaanaa sulaymaan sulaymaan ibnu bilaali qaala xadaanii camr ibnu yaxya can cabaas bnu sahl ibnu sacdin can abi xumaydin radia allahu canhu qaala abi xumayd saacidi wey saxaabigu aqbalnaa maca anabiy annagoo nabiga la soconna calayhi salaatu wasalaam yaan waxaan ka soo qaabilnay oon ka imaanay min tabuuka meeshaa tabuuq la yidhaahdo waa qaswadii nabiga ku duulay u dambaysay wey xataa ashrafnaa waxaan ku soo baxnay kor kaga imaanay madiine meel hoosayse ku jirtaa buuraha saa u wareegsan buuraheeda marka ninka ka soo dhaadhacaaya hoos madiinu arkaya marka ashrafna meel koro adoo taagana wax saa u fiirinaya ishraaf la yihahda cala almadiinati magaalada madiinaan kor ka soo ishraafna oo ka soo fiirinay faqaala markaasuu nabigu wuxuu yidhi haadihi daaba taasuu nabig alay slam middan waa udgoon balan wey tii wanaagsaneed ee xumaan oo dhan ka fogayd wey qiimaha badneed ah, ee dadkeeduna ay wanaagsanaayeen dad wanaagsan oo qalbi fiican oo naftooda iyo maalkoodaba islaamka iyo diinta u huray oo xaaran bay ahaayeen radwaan calayhim jamiican baabu wuxuu ku saabsan yahay laabatay ilmadiina magaalada madiina labadeeda laab ama labadeeda xara labadeeda shiile madow oo ka raadsadee xataa kama argagixiyeenoo geeska daaqaysa kama fiijiyeen qaala rasuulu lah sal sl maxaa yeele nabigaa yidhi maa bayna laabatayhaa xaraam magaalada madiina labadeeda laab labada laab marka marka laga fiirinayo xaggee min ashari ila algarbi ah, marka laga fiirinaayo bari iyo galbeed bayna laabatayn udhexaysaa marka laga fiirinaayo koonfur iyo waqooyina min caayir ilaa thawr wey afartaas in geesun weeyaane xadiidkii xalay aan soo maraa jirtay oon xasuustay axad ulikhwa cabdiraxmaan jazaa allah khayr ugu baraarujiyey uu leeyahay dabcan wax kalada ma dhici laakiin ishkaal baa laga yar qaadan karaa baabu kam ictamara nabiyu baabun kam ictamara nabiyu amed xadaana axmed bn cuثmaan xadaana shurayx ibnu maslama xadaana ibraahim ibnu yuusuf can abiihi aabahaasna waa yuusuf bn isxaaq ibn abi isxaaq asabeeci waxaana soo maray hadda ka hor fi muqadima aan kaga soo sheekeennay bukhaari rag ducafaa inuu kitaabkiisa ku sheego laakiin mutaabacaadka iyo tacaaliiqda iyo waxyaalaha uu ku keenay ee una sulbulmawduuc iyo aslu kitaabkiisa iyo maarata mutasilaadka una ku keenaynin ragga aan sheegnay waxaa ka ahaa ibraahim ibnu yuusuf asabeeci baa ka ahaa marka ninkanna waa can abiihi can jaddi in eh, wuxuu leeyahay sa'alnaa masruuqan wa caطaa'an wa mujaahidan faqaaluu ictamara rasul la sal fi dilqacda qabla an yaxuj ictamara nabi sal slm fi dilqacda qabla an yaxuj marka wuxuu ishkaal geliyey oo leeyahay akhaas sokan maaha sanadka ku dhex jira markaasaa dib ugu noqday xadiidku ma aha xadiid mawsuulaho mutasila maaha maxaa yeelay wuxuu ku leeyahay sa'alnaa masruuqan wacaطaanu mujaahidan saddexda maxay yihiin saddexduba waa taabiciin soo maaha qaaluu ictamara rasuulu اllahi bay ku dheheen a mursal weye xadiista mursalada iyo mucalaqaadka iyo mutaabacaadka iyo muxuu ahaa eh, dhibaato ma laha waxaa laga hadlaya waa sanadka mawsuulka ilaa rasuli lah sal slam xadiis dhowr ilaa saddex xadiis baana baabka oga horeysay mutaabaco buu iska noqonaya xagga kalena waaba mursal marka waxba laguma bushin kara bukhaari raxmat ullaahi calayh qaala musanifu raximah llahu tacaala baabu man ragiba can اlmadiina qofkii magaalada madiina naca raqibay dhahaan haddii can ay ku tallawdo naceeb bay keeni haddii fi ay la socotana waa wanaag iyo jeceel iyo waxaasi keenta magaalada madiina iskaga bax isagoo neceb oo hunguri iyo adduunyo raasanayo mesha waan ku gaajoonaye waan iskaga cararayna intuu yidhi xadaثana abulyamaan alxakm bn naafici qaal akhbarana shucayb bn abi xamزata dinar can الزهري محمد بن مسلم قال أخبرني سعيد بن مسيب أن أbا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رsuuل اللhi صل سلم baa mqlo yquل leh تتركوna المdينة magaalada madiina ka tegi doontaan buu nabigu yidhi alayh salaam calaa khayri maa kaanat markay ugu barwaaqo badneed laa yakhshaaha uuna soo gelayninba ila alcawaafi duurjoogta mooyeene xayawaankaa duurjoogta ahee ama ma shimbiraha aadaana ama dugaa kale ama duurjoog kale ahaadaana uma magaalada madiina iska dhex mulaaqi yuriidu wuxuu la jeedaa cawaafida cawaafiya asibaaci waayr ah, dugaaga iyo shimbiraha iska duurjoogta wax raadsanaya ayaa wax ka dayanoo soo dhex gelgeli xilligaasaa la gaari doonaa wax kale madiino jooga muusa jirinba wa aakhiru man yuxshar dadka ugu dambeeya ee magaalada madiina lasoo xashriyo ee intii la kaxeeyo deena nafta laga qaado raaciyaari laba qowsaar wey laba xoolo la jiro min musaynata reer musayna waa qabiil reer carbeeda labanaasaa ugu dambeeya wax madiina ayagoo kasii socdo kasii carari nafta laga qaado yuriidaani madiina magaalada madiina ay doonayeen yanciqaani markaasay dhawaaqayaan oo ku qayliyayaan arigoodii biqanamihimaa nacyqu waa dhawaaqa ariga lagu qaylayo xoolaha ilaa kamaa bayna khanamihi baa ku dhawaaqayaan fayajidaanihaa markaasay waxay helayaan magaalada madiina oo wax shan cidlo ah xaala kawniha wax shan ay tahay cidlo ah khaali ah wax joogaba aysan jirin xataa idaa balaqa haniyat alwadaac hadday ka cararaan o ay ka baxaan meesha la yihahda karinta sagootiska haniyat lwadaac markay marayaan kharaa calaa wujuuhihima weji u dhacayaan marka xadiidkan goormo weeye alimaam nawwi raximah llah wuxuu leeyahay waa xashrigi ah, waxaa dhici imaan doontaa sida xadiis waxaa ku aroreen naar iyo dab yaa min qacri cadan cadan salkeeda ka bilaaci doonto markaasay dadka soo xashrinaysaa taqiinuu macahum xayثu qaaluu wa macahum xayثu baatuu say u wadaa marka laisku keenaya markaa waxaa imaanaya marka in meeshii ah, mxuu aha buunkii la afuufo lagu baaba'ayey kadibna kii lagu soo dhexay baa imaan doonaa labada nafka marka kuwan ayagaa sida xadiidkaba ku cad wa aakhiru man yuxshar dadka ayaga waa xilli dadku ay carareen oo xashrigii baa yaa la kaxeeyey labadana markay arkaan carradii oo cidlaayana waa cararayaan dhexda markay sii maraayaan nafta laga qaadayaan taas marka waxaa weeyaan bixitaanka magaalada madiina laga baxay waa cararkii aakhiru zamaan laga cararay wey laakiin ayagoo camiran oo degan oo laga cararayana waata waa soo socotaa oo dadka qaar ay ka guuri doonaan xadaثna cabdالlahi بn yuسuفin khabrna maliki can hishaam bn curwata can abi curwa bn zubayr can cabdالlahi bn zubayr can sufyaan bn abi zuhayri radi allahu canhu anahu qaal samictu rasuula اllahi salى الlah alيه wasalam nabigaan maqlo yaquulu le tuftaxu اlyamanu wadanka yaman la yihahda la furi doonaa waa calam min aclaami الnubuwa nabiga alayh الsalaatu wasalaam calaamada nebinimadiisa kutusaysay kamid tahay yaman intuu nabiga noolaa qaar kamida waa la furtay laakiin qaarka kale khulafaa raashidiin xilligooda baa la furtay yaman baa la furi doonaa oo la qaban doonaa fayaati waxaa imaan doona qowmun qolo yubisuuna didinaya yusricuun waxay dedejinayaan oy kicinayaan ay maarata degdegaya o ordaaya ayaa imaan yusricuun ayagoo degdegii bay imaanayaan futuuxaadkii iyo dhulkii la furtay bay soo arkeen meeshii saxaraheeda cidladaheeda raashinkuna ku yaraa aan dhaqaalo badanna soo gelaynin ayay rabaan in carruurtii iyo maxasti ka qaataan oo dhulka barwaaqada ciraaq baa la furay oo ardu sawaad loo bixiyey oo dhul barwaaqo badana ardu shaam baa la geliyay o ardulmubaaraka marka barwaaqadii yubisuuna way degdegayaan fayataxamaluuna waxay raranayaan biahlihim reerkoodii iyo waman adaacum wix yeela ciddoodii iyo wixii hadalkooda maqli iyo waxay leeyiin dhul barwaaqaan aragna soo guursiye ragciya waa la guuri marka nabigu wuxuu yihi walmadiinatu magaalada madiina inay deganaadaan yaa khayrun lama uga khayr badan low kaanuu yaclamuun hadday ogaan lahaayeen madiina uga khayr badan xaggay ka helayaan alfu salaad hal salaadoo kun salaad u dhigat xaggee laga heli ma baa laga heli ma baa laga heli waa maya xaggee laga helayaa rawdada shariifada ah ee nabiga calayh salaatu wasalaam uu ku tilmaamay min riyaad aljanna inay tahay xaggee laga heli waa maya mahbaطulwaxyi weeyaan meeshan ayada waa meel qiimo badan dadkeena iyo dhulkeena iyo xoorabu qiimo badanye marka wاlmadinatu khayru lahum low kana yaclamuun wa tuftaxu shaamu shaam baa la furi doonaa dhulkaa shaam la yidhaahdo xilligii cumar radi allahu canhu shaam baa la furi doonaa waa ka shiikay rasuulka calayh salaam waa dhul dadka haystana awood iyo xoog ay u dhan yahay wey ruun baa haysata oo xoog biirana oo dowlad quwo badana maca dalika nabiga in la furi doona uu sheegay waana dalaala calaa nubuwati sala allah aleh wasalam mucjizu min mucjizaatihi mucjizaatkiisa kamid tahay sala allahu aleyh ali wasalam fayatii qowmun qolaa imaan doona yulbisuuna degdegaayo fayataxamaluuna waxay rari doonaan biahlihim reerkoodii waman adaacum wixii war maqla wlmadiinatu madiina khayru lahum ugu khayr badan low kaanuu yaclamu hadday ogaan lahaayeen wa tuftaxu lciraaq ciraaq baa la furi doonaa buu nabigu yidhi calayh salaam fayatii qowmun qolaa imaanaya yulbisuuna dadejinaya oo fayataxamaluuna raranaya biahlihim reerkooda iyo waman adaacum wixii adeeca wlmadiinatu khayru lahum low kaanuu yaclamuun madiina uga khayr badan hadday ogaan lahaayeen maanta haddii dhulka asaga iyo madiina isku fiiri xataa dhaqaalaha haddii la fiiriyo ah, wlmadiinatu khayr lahum baa soo gelaysa si kastaba aad ahaate madiina unbaa ka khayr badan maanta markaad aragto inay meesha xooga isku toosan tahay madiina ka khayr badan fitanta faraha badan ee imaan doonta dajaalka geli doona dhulka o dhan ba fasaadin doona madiina lagaga baxsani baabun aliimaanu yaarizu ila almadiina magaalada madiina aliimaanu iimaanka yaarizu u dumaaya ila almadiinati magaalada madiina kamaa taarizu alxaya baashan abeesada iyo masaska iyo markay habeenkii la gaaro way bixi oo qaraab bay doonano waxbay soo raadsani ay wax soo cunto hadday waxay ka shakida aragtana si ordaysa godkeedi bay dalaqdhaysaa godkeedii bay dalaq dhihi marka waxa wey marra way intishaari way bixi marra way soo geli madiina saasa lagu shabahay ayadaa nuurka uu ka faafay oo diintu ka faaftay oo dacwada ka faaftay kadibna ayaduu ku dambaynaya oo lagu soo baqanaya oo imaanku iskugu imaanaya xadaثana ibrahim بن mndir qal xadaثana anas بن ciyaal abu dmra qal xadaثanii cubaydالlah an khubayb ibn cabdiraxmaan an xafs ibn caasim xafs ibn caasim ibn cumar can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula lahi sal slam qaala nabig wuxuu yidhi ina aliimaana iimaanku layaarisu wuxuu u dumi ila almadiinati magaalada madiina kamaa taarizu lxayatu abaysada iyo masasku si ay ugu dumaan ilaa juxriha godkeeda marka horena way ka qaraab doonatay kadibna way kusoo carartay waa saasoo marka horena iimaanku waa ka faafay haddana ayadu ku dambayn doonaa imaamki iimaankii iimaanku halkaas ku dambayn doonaa baabu imu man kaada ahlu madiina reer madiina ninkii khayaama oo dhagar iyo shirqool iyo xumaan la doona dembiga qofka asagaa soo gaaraya waa ka daranta meelaha kale oo culamada xataa adiladan iyo nusuustan hadda madiina lagu ammaanayo waxay u daliishadeen qaarkood inay maka ka fadli badan tahay maka inay ka fadli badan tahay qaar baa saa qaba waxaa kamid a ah bacd almaalikiya wlmaaariba ah, bacd almaalikiya walmaqaariba waxay qabaan almadina afdal min maka intana fadligaa lagu sheegay qaar waxay le war maya makaa ka fadli badan mudaacafaة salaad marka laga hadlaayo boqol kun oo salaad baa la yidhi maka nabigeena alayh salaam markuu ka hijroonaya intuu dib u fiiriyey wuxuu yidhi waxaan ku dhaartay wallaahi inaka lakhayru ardilaahi ardada ilahi meesha ugu khayr badan baa tahay uguna jecelaya ilahi subxana wa tacaala marka maka ka fadli badane laakiin madiinana iyadana fadligeeda ma yara fadligeeda ma yara xadaana marka waxaa lasku dhahaa laakiin xaramayn baa lasku dhahaa labada xaram wey marka waa haani xaramayn wey xaramka labaad wey ama maquulada shaayacada ee faaftay ee baytulmaqdis la yihahdo wathalithu lxaramayni maquuladaas sax maaha baytulmaqdis xaram maaha salaad lagu tukado sax weeye shan boqol oo kun oo salaad bay udhigantaa afwan shan boqol ah, shan boqol oo salaadood bay udhigantaa madiina waa kun <clears throat> salaadood maka waa toban boqol kun oo salaadood ajirkaa waa lagu sheegay dhulkaana ardulmubaaraka waa la yidhi laakiin xaram weeye lama sax maaha geedaheeda waa la guri karaa ugaadheedana waa lagu ugaahan karaa waa la ugaahan karaa dhulkaa isaga ayb xadaana xusein bn xurayfi qaal abarana fadl afadl bn musa alfadl ibn musa can jucayd ibn cabdiraxmaan can caaisha bintu sacdin qaalad waxay tihi aabaheda ka warreysaa samictu sacdan sacd bin abi waqaas radi allahu canhu zuhri radia allahu canhu khaalu rasuuli lah nabiga arkay nabiga alayh salatu wasalaam maalin arkay markaasu wuxuu yihi hada khaali waa kan abtigaye bal idinka abtigiini tusa kaasuu nabig sal l slam yiri abtiga waa kan yaa abtigiisii tusi kara sacd bin abi waqaas radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu nabiya sala allah alay slam baa noqlo yaquulu leh laa yakiidu ahla almadiina reer madiina ma dhagro oo ma khayaamo axadun qof ilaa in maaca wuu dhalaali kamaa yanmaacu lmilxu cusbada say u dhalaasho finaa biyo markii lagu tuuro bal cusbo biyo ku dhex cusbada way dhalaali saasoo kaleu qofkii reer madiina dhagraan u dhagaalaya dhan ilaahay baa fashilaya ilaahay baa maarata ciqaabaya oo cadaabaya oo arata kuwo mararka qaar isku daya arkaysa mujrimiina oo inay madiinatu rasuulilah xataa usoo xaramkii iyo masjidka nabiga alah slam soo dhawaaday in maaca kamaan maaca almilx balaayadu watay asaga ilahay ku biiy isaga ku baxay asaga ilahay ku baabi'iyey oo eer ku noqday nacam wa hada liqowlihi sala allah alيh wasalam in maaca kamaa yanmaacu almilxu fi lma baabun aaabi اmadiina magaalada madiina derbiyaheeda aaaanku waa jamcu udun udunkuna waa dayrarka guryaha sanqaafka koranana waa la yidhaahdaa oo meel laga fiiriyo dee nabiga alayh الsalaatu wasalaam uu kala badbatay farax xadaثana cali bn cabd الlahi الmadini qala xadaثana sufyaan ibn cuyaynaة اlhilaali qala xadaثana ibn shihaab الzuhri qala akhbaranii curwatu samictu usama radi allahu canhu usama bnu zayd zayd ibnu xaariثa ibnu sharaxbil اlkelbi xibu rasuuli اllahi wa bnu xibihi qaala wuxuu yihi ashrafa الnabiyu salى الlahu alيه wasalam nabigaa ka arkay meel kore calaa uطmin dayrarkii min aطaabi اlmadiina magaalada madiina darirkeedii iyo derbiyaheedii kamida yuu meel karo ka arkay soo soo socdo safar ka galaya fa qaala markaasu wuxuu yidhi hal tarawna ma ara markaa marka waa kii hadaayadii aan soo maray ina haadihi daaba dhihi jiri hadda wuxuu ka hadlaya rasuulka calayh salaam <clears throat> inuu derbigaas korka ka fuuray waa dhici kartaa uu fiiriyey inuu meel kora ka fiiriyan waa dhici kartaa labadaba wuxuu ka hadlaya fitanta dhici doonta wuxuu yidhi hal tarawna ma ara waxaan arka ma aragtaan inii la araa waxaan arka mawaaqica alfitani fitantu meeshay degaysay khilaala buyuutikum guryihiina dhexdooda ka mawaaqici اlqaطri roobka si u dego kale roob cirka ka imaaday dhulkaa uu ku da-ayaa markaasuu deena baloodka kor kaga imaan oo booska ku dhex degi oo gudi agga gudi saasoo kale u da-aya roobka fitan u degaysa oo guryihii dhexdooda degaysa ayaan arkaa buu rasuulka alayh الsalaatu wasalaam ka mawaaqic اlqaطr sida roobka meelahu u dhacoo kale taabaco macmar wa sulayman ibnu kahiir can zuhri intaba waxay mutaabicinayan sufyaan ibnu cuyayna <clears throat> wuxuu nabigu sheegaya ishaaraya salawaatu ullahi wasalaamu calayhi madaaladan madiine ee amniga iyo barwaaqadan iyo kala dambayntan iyo waxyigan hadda uu maamulayo inay foodo iyo fitan ay ka dhici doonto mararka qaar fitantaasna waxay ka bilaabatay qatlu abi cumar radia allahu canhu oo cumar bn eh, khaaab radia allahu canhu amiiru lmuminiin waa kii la dilay abululu almajuusi baa dilay soo salaada ku jira ah, marka halkaasi ka bilaabata waa soo marray albaabkiibuu ahaa <clears throat> fitanta iyo asaga udhexaysay kadib waxaa ku xigtay haddana khaliifkii kale ee ku xigay cuhmaan bn cafaan radia allahu canhu in la dilay halkaas ka bilaabatay mucaawiya cali waa kii ciidamo xoog le isku qaateen yaziid binu mucaawiya yowm xarra magaalada madiine wuxuu ku sameeyey iyo dadka uu laayey ee dhibaatada la sheegay taarikhda ay ka sheekayso waad ogtahay marka fitanta ayada guri ma jiro madiine ku yaal ilaa waa galay siduu nabigu sheegay sala allahu aleyh waali wasalam baabun wuxuu ku saabsan yahay laa yadkhulu dajaalu lmadiina <clears throat> masiixu dajaal ninka la yidhaahdo beenta badan waa nin imaan doona oo sharu qaa'ib yuntadar buu wax imaan doona soo socda wax ugu shar badan wey wuxuu ninka asaga marka dambe marka ugu horeysa yadaci islaax nin saalixa oo hagaajinaya oo ummadda maaratay wanaag iyo islaax ku wada oo inuu yahay u imaan doona welibu iska soo dhigi kadib dana muguba sheegan inuu nabiba yahayba wuxuu usiiban inuu yahay rubuubiyaba sheegtaba rabbi baan ahay buu leehay cirkaan roob keen oo dhulka wax ka soo saari oo anabtan daba wataa buu leehay imtixaan lasoo diray wey qofka iimaankiisi baana la imtixaamaya ah, qofka in la imtixaamo aad buu khatar u jiraa qofka inuu imtixaanka wuu ku baasi doona inuu ku dhici doono warow mahayo saa darteed bu nabig alay slam wuxuu dhihi jiray laa tatamanaw liqaa alcaduw adiga inaad iimaankaada ama shujaacadaada ama kalsoonidaada aad tidhaahdo aniga aad ictimaado sax maaha waa inaad marka horeba ilaahayow sharkaa iga badbaadi aad tirahdo dajaal markaa dad waxaa jiru nabigu sal slam ayagoo iimaan leh oo u arka ninkan inuu dajaal yahay oo ma anaguna baadiyeen karaa leh intay u tagaan marka dambana raaci wax uu tusaaya sixir iyo balaayaa ah saas darteed in laga cawdu bilaysto ilah laga magan galo laga cararo buuraha laga fuulo ayuu nabigana baray sala allahu alيh wasalam magaalo meel kasta wuu geli doonaa madiina iyo maka mooyeene madiina iyo maka waxaan ka wada geli xadaثana cabdالcaزيز بن cabdالlah اweysi qaal xadaثana ibrahim ibrahim بن sacd الzuhri can abihi aabihiiso sacda sacd بن ibrahim can jaddi cabdiرaحman can abi bakrata radي الlahu canhu marka waa waxaa dhici karta ibrahim ibnu sacd ibn ibrahim ibnu sacd bin cabdiرaحman wey dadkaas marka waa aduun cabdiرaحman wiilkiisi wey can abi bakrata radي الlahu canhu nufac bn اxariث daifi can الnabiyi salى الlahu alيه wasalam qala nabig wuxuu yihi laa ydkul madinata magaalada madiina ma soo galo rucbulmasiixi dajaali masiixu dajaal argagixiisa baalaxooftada iyo buuqa qaylo badan qaylu ku furi intuu dago meel juruf la yihahdo ayuu qayli qayladiisaasi argagaxa laga argagaxayo reer madiina dadka muminiinta ma soo gaarayo lahaa waxay leedahay yoomaydin maalinta fiiri waa calam min aclaami nubuwa xataa nabiga wuxuu sheegaya maalintaas madiine inta albaab iyo inta wada ee hayway ka baxda ayuu sheegaya rasulka ala slam lahaa yoomaydin sabcatu abwaab toddoba irid iyo toddoba baab bay leedahay maalintaas madiina maalintaas wey marka maalinta uu nabigu joogay inayna lahayn bay tusaysaa maalinta iyadaa ah toddoba iyay leedahay calaa kuli baabin albaab kastaba malakaan laba malag baa taagan iridihii laga soo gelay wadooyin goobeen laga soo gelay albaab walbaba laba malag baa taagan oo seefahooda la baxay dajaal waxaasuu arkaya oo cararaya ma soo dhawaan karo ma soo geli karo waxay kamid tahay marka fadliga madiina xadaثana ismaaciil ibn cabdillahi اlweys qaal xadaثanii malik ibnu anasi can nucaym bn cabdillahi ibn mujmir can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi salى اlه alيه wasalam nabigu wuxuu yihi calىa anqaabi اmadiina magaalada madiina wadooyinkeeda wadooyinka magaalada madiina ka baxa malaa'ikatu malaa'ig baa taagan anqaab iyo abwaab iyo waa isku wada macno laa yadkuluha daacuun daacuun ma soo galo wala dajaal masiixu dajaal ma soo galo walidalika qaarkood waxay leeyihiin fadliga madiina ay maka ka fadli badan tahay kamid tahay maka daacuunka waa gali karaa oo meelaha qaar waad maqlaysa waxbaa ka dilaacayo xujayada mina iyo waxaa la sheegi jiray laakiin madiina si kastoo iskugu imaadaan xujayada wax dhibaataa kama dilaaco cudurada safmarka ah iyo walaha ah kama dilaaco magaalada madiina wala dajaal dajaal lama soo dhawaan ka soo geli karo xadaثna ibrahim بن mndir qal xadaثna wlid ibn mslim qal xadaثna abu amr abu amr abu camr اlawsaaci wey cabdiraحman bn camr imaam shaam baa la yihahdaa xadaana isxaaq isxaaq bn cabdillaahi bn abi alxata qaala xadaanii anas ibnu malik muxuu yahay anas isxaaqan camuhu sooma adeerkii wey ah, walaalkiisu cabdullaahi ah dhalay oo isku hooyaa yihiin anas bn malik radi allahu canhu an sal slm qaal laysa min beledin beled ma jiro ilaa sayudawawhu dajaal dajaal waa geli doonaa magaalo ma jirta wax laga soreey ma leh tan aan taaganaha kamida ma jirto magaalo ilaa dajaal waa soo geli doonaa ilaa makata wاlmadiina haddii maalinta magaalo ay tahay wa uu soo geli cumuumka nabiga alayh الsalaatu wasalaam laysa min beledin beled ma jiro waxaa weeyaan cumuum baa laga fahmaya naska ilaa sayudawahu dajaal waa gelaya ilaa maka waxaa laga khasisay laga soo reebay cumuumkaasi maka iyo walmadiina magaalada madiina laysa lahu min niqaabiha oo ma sugnaanin wadooyinkeeda maka iyo madiina naqbun wado ilaa calayhi lmalaa'ikatu malaa'ig baa saafiina safan albaab laba taagan yaxrusuunaha waa ilaalinayaan uma tarju fi lmadiinatu magaalada madiinaha gilgilanayso biahliha dadkii deganaabay ku ruxmi oo ku ruxmi saddex jeer bay ligliyeen alaaa rajafaat saddex liglig kii dijaalkii waa dhawaaqayaa fayukhriju اllaahu wuxuu saarayaa kula kaafirin wa munaafiq mid gaalnimadiisa caddaysay iyo munaafiq uurka gaalo dhan ba baxaya soo haray marka waxaa soo haray muminiinta soo haray kalkiir nafyiga maxaa nidhi almadinatu tanfi khabafaha nafyigaas waa nafyi kuli wey maalintaasi wax allaala wixi baa o dhan bay saaraysaa qaala xadaana yaxya bnu bukayr qaala xadaana leyth aleyth ibnu sacdi can cuqayl bni khaalidin can ibni shihaab azuhri qaal akhbaranii cubaydullahi ibn cabdillahi bni cutba ibn mascuud ana aba saciidin alkhudriy radi allah canhu qaal xadaanaa rasuulu lahi sal slam nabigaa noo sheekay xadiidan طawiila xadiid dheer can dajaal dajaal buu aad oga sheekay rasuulka alah salam nabi kastana oo ambiyadii ka horreysay ka mid ah dijaal qoomkiisa uga sheekiyey oo uga digay qoomkiisa laakiin nabigeena calaamooyin nabiyaasha hore ayna sheegin oo iska waadixoo cadcadoo qof garan waayey muusan jirin mu'min kasta uu garani ayuu sheegay suuradiisii iyo indhihiisii buu ka hadlay rasuulka alayh salaam iyo in wejigiisa kaafir ay ku qoban tahay fa kaana waxaa ahaa fii ma xadaanaa bihi waxyaaluhu nabiga noo sheegay waxaa ka mid ah qaala inuu yidhi an qaala inuu yidhi yaati dajaal masiixu dijaal baa imaan doona wa muxaramun caleyh waxaa laga xarimay an yadkhula inuu soo galo niqaaba almadiina magaalada madiina wadooyinkeeda bacd asibaaki alatii bilmadiina yanzilu wuxuu dagayaa bacd asibaaki meelaha caraseysha meel kamid a ah bilmadiina caraseysha madiina meel kamiduu degayaa markaasaa fa yakhruju yowmaidin rajul nin baa usoo baxaya caraseyshaana riwaaya kala sii caddaysayoo waa meel la yihahdo juruf juruftuna waxaa weeyaan waa uxud buur ka jirta dhinacan junuubka ka jirta ayay buurtaasa hoosteedaas waa la dhaha jurf baa la yihahda waxyaalaha qariibka hadda waxaa weeye meesha uu nabigu yihi alayh salaam dajaal baa degi doonaa qusuuru lmelik baa ku taalla guryo waaweyn oo boqorada ay samaysteen yaa buurta korkeeda ku saaran markaasa laamisaa loogu wareejiyey laamigaasu deergaarigusaa ugu soco markaasu korka kore guryahaasa ku yaala laydka ka kacaya habeenkii marka ninkan haddee dajaala nin xarees ka fadhiisan meehe waa nin dhulkao dhan ba qabsadaye ninka ragga madaxdaana markay meel qabsadaan xaggey degaan in almuluka idaa dakaluu qaryatan marka waxay dadayan wajacaluu acizata ahliha adila marka meesha boqorada farsanayaan inta laakiin madiina iyo xaramkeeda waa loo diidaya inuu soo dhawaado faykruju ilayhi yowmaidin rajulu huwa khayru nnaas nin maalinta dadka ugu khayr badan ayaa soo bixi doona qaar baa waxay ku andacoodaan waa khadir khadir mar horu dhinta allah naxariisto radia allahu canhu alayhi salaam waa nabi eh alayhi salaatu wasalaam sidaasay nusuusta ay caddaynaysa ay ku xoog badan tahay inuu ahaa nabi uuna dhintay aw min khayr الnaas dadka kuwa ugu khayr badan buu ka mid yahay lannahu waxaa weeyaan waa nin la yimid kalimatu xaqin cinda suldaanin jawr intuu hor istaagaybu fayaquulu wuxuu leeyahay ashhadu anaka dajaal waa ninkii loo hoganayey ee ilaah laga dhiganayey ee dadkii ku wareegsanaa oo dhanba ay hoganayeen markuu u imaado wuxuu leeyahay waxaad u socdaa ninka xaggee u socotaa ninka ma ilaahay waxaad sheegaysaa weeyaan ninkii caan u tagay ayuu dhihi doonaa ashhadu anaka dajaal inaad dajaal tahay baan mare ka ahay oo caddayn aladii dajaalkii u xadaanaa canka naga kaa warramay rasuululahi sal slam xadiidow arkiis rasuulki ilahi baa naga kaa warramay sala allahu aleh ali wasalam si kasta oo uu maaragtay qofku waxyaalahan iclaamka ah iyo waxyaalaha ay dadku sheeganayaan iyo waxaasoo dhanba qofka muminka iimaankiisa waba kama bedelo waxba kama bedelo xadiikiisu iskaga dheganaani xadiikiisu iskaga dhowaan horumar baa imaaday isbedel baa dhacay wii warkaa ma jiro meesha kama hari karo waxaasay kuwa kale leeyihin dadka kama hari karo dadka waa israaceen asaga xadiikiisu iskaga dhegan yahay nabiga alah salam baa nooga kaa sheekeeyey fayaquulu dajaalu dajaal baa wuxuu leeyahay ara'aytum waan ii qoraya idinkana taada tam wuxuu leeyahy ma jirtaa oo miim ogu daray ya taada wuu goday ya ara'ayta taada wax u ma jirtaa akhbirnii war waxaad ii sheegtaa kuwuu la hadlaayo hortaagnaabu yuu la khidaabaya isagana waa maqashiraya in qataltu haada kan haddaan dilo uma axyaytu wa aan soo nooleeyo soo ma arti rububiyu sheeganaya alixyaa soo noolayn hal tashukuuna fi اlamr amarkan aan watay ilaahnimadii rububiyadeeda ma shakinaysaan fayaquluuna laa maya bay dhahayaan hal mara ilan waa iskaa dad aan waxba kala ogeyn wey oo munaafiqiin iyo gaalo iskugu tagtay meesha wey barsada kuwaasaa tuuran barsada waxaa taagan ee ula hadlaayo u barseynaayo gaalo iyo fayaktulu markaasuu dili uma yuxyihi waa soo nooleynaya waa imtixaan waa lagu imtixaamaya fayaquulu wuxuu leeyahay xiina yuxyihi markuu soo nooleeyo wallaahi maa kuntu muminkii hadlaya oo soo noolaaday oo qoslaya wuxuu leeyahay maa kuntu aqadun hadda ka hormaba ahayn ashadda maraan kaga darahay basiiratan xagga macrifada iyo aqoonta iyo aragga minii xaggayga ii baxay basiirada alyoma maanta hadday basiiradii baxday oo aragtidaydii iyo xujadaydu ay xoog sii yeelatay buu leeyahy maxaa yeele warka waan haynaa inuu hal qof dili doono kadibna ilahay idankiisa hadda lagu noolayn doono fayaquulu dajaal wuxuu leeya aktulu waan dili waan isdhaafin kan falaa usallad laguma salidaayo falaa yusalladu caleyh laguma salidaayo laguma salidaayo marka oo inuu dilo marka dambe halkaa mar baa loo ogolaaday intuu damco inuu dilo yaa waxaa laga dhigaya luquntiisa ilaa dhabarkiisaba bir naxaasoo kale laga dhigi oo waxba ayna mindida iyo tooridu midna qabanayn waa dili waaya markaasu intuu qaado wuxuu ku tuuraya wax loo arko bidhaanta kore naar waana janu nabiga sala allahu aleyh waali wasalam yiri Ah, khayru shuhadaabu ka mid yahay baablmadiina tanfi alkhabiid magaalada madiina dadka xun oo dhan bay saaraysaa nafyigaasna nafyi juziya waktigii nabiga alayh salam inta la gaaro dajaal iyo nafyi kulia labadaasa loo kala qaadaya xadaanaa camar ibnu cabaas qaal xadaanaa cabdاraxmaan ibnu mahdiyin qaal xadaanaa sufyaan athawriy can muxamed muxamed ibn munkadir can jaabir bni cabdilaahi radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi jaa acraabiyu nin reer baadiyaa yimid nafyigii juzigaa wey nin reer baadiyaha ah ila nabiy nabiga calayh salaam u yimi fabaayacahu cala alislaam islaamnimadii kula mubaayacooday kula heshiiyey inuu muhaajir noqdo madiinada joogo muslimna ahaado fa jaa min alhadi muhaajir baa tahay baycadna ku gashay magaalada kama bixi kartay ciidanka ka mid layidhi baadiyihiisi iyo caanihiisii buu uxiisay isagoo warqanaysan oo magaalada madiina xanuun badan marka hore lahaan jirtae xanuunka qabtay yuu fa jaa yimid nabiga calayh salaam buu u yimid min alhadi maalintii baycada maalinta ku xigtay berideedi maxmuuman isagoo qandhaysan faqaala wuxuu yidhi aqilnii ii soo celi baycadii aan islaamnima kulan baycooday ii soo celi ama wuxuu leeyahay hijradii faanaa waa ka diiday nabiga sala allah alay wasalam qof hadduu gaalnimo iyo wallahi waan gaalo iyo uu dhaho orabad gaalo ma dhehaysa ah, kaama yeelan aad leedahay ah, waxaad sheegaysana sax maaha khalad baad ku hadlaysaa ayaad leedahay faanaa alaaa miraar saddex jeer buu ku celceliyey nabiga alayh salaatu wasalam waa ka diiday faqaala wuxuu markaasu iska cararay deen xadika xadis kale caddeynaya waa iska tegey marka idan la'aan iska dhaqaaqay baadihiisi iska aaday waa gaaloobay faqaala nabiga wuxuu yidhi almadiinatu kalkiir magaalada madiina waa buufinka oo kale kuwan xadaadiintan ibaamatmaalka baalka buufinka hayaane saa u buufinayaane muxuu aha dabeesha kicinaya dabkana afuufaya birta ku jirta dabka dee kusii shidi kadib birtii wax alla wixii daxalahaa iyo wixii qashinahaa iyo wixii saarraa oo ruujima o dhan baa ogaaya kalkiir weye tanfi waxay anfinaya eber ka dhigi khalathaa wax allaala wixii caruna qashin o dhan qashin ahaaba yay saaraysaa nacam wayamsacu markaasaa waxaa saafi noqon dayibuhaa intayna ficneed de birti markii qashinkeedao dhan la saaro maxaa soo bixi ayadoo saafiya soo bixi saas weeyaanoo wixii xumaa o dhan markii madiina iska saarto mu'miniin khaalisa oo muwaxidiin oo ahlu xaqa soo haray xadaثna sulaymaan bnu xarb xadaثna shacb bnu xajaaj can cadiy bni haabiti can cabdilaahi bni yaziidin qaal samictu zayd bnu haabiti radi allahu canhu yaquul lama kharaja nabiyu sal slm ilaa uxudin markuu nabigu uxud u baxay qaswatu uxud wey rajaca naasu min asxaabihi dad asxaabtiisa kamida soo noqday asxaabihi baa la yidhi lianna daahirka sidaasay ahaayeen wa ilaa munaafiqiin bay ahaayeen ilaa saddex boqol ayaa soo laabatay markii gaaladii muslimiinta ay isku safteen kuwana de marka dagaalka dhacay oo jab a dhacay waa kii madiina ka soo qabsadeen oo soo carareen ayaana waa jirta fashil baa dhacay carar faqaalat firqatun koox baa waxay dhaheen saxaabadii kamid ah markuu dagaal dhammaaday oo laisku soo laabtay oo dib laisku kala waraystay naqtulhum aan layno nimankaana khudlaaniyey ee yoomu zaxfi carare na hoojiyey ee gaalada u tusay dacfiga anaga nagu muujiyey aan layno waqaala firqatun kooxna waxay dhaheen laa naqtulu wardili mayno fulaynimo baahaysay naga daayo marka inaga yaan isku dhaqaaqine fanazalad waxay soo degtay famaa lakum fi lmunaafiqiina fiatayn maxaad munaafiqiin laba kooxood ugu noqoteen munaafaqna hadda ku murmaysaan oo idinka xataa dhexdiinna khilaaf ina geliyey banaanka mara ilahay u daaya wallah waar ka sow wa qaala nabi sal slam nabiga calayh salaam baa wuxuu yidhi inahaa madiina tanfi rijaal dadbay rag bay saari kamaa tanfi naaru say naarta u maarata saarto khabad alxadiid tan marka waxaa dhici ka xadiid birta maarata khabadkeeda iyo qashinkeeda marka nimankaa waa niman dadka ku dhex jiro oo muslimiin iska dhigi jiray bay ahaayeen xilligii ay nabadda jirtay marka maanta xumaantoodii banaanka waxaa soo dhigay madiina qofkii xumaan ku dheeeg ku sameeyo oo muddadaisa qarqariya mar buu ilahay kashifi doonaa marka ilahay baa hadda kashifay oo banaanka soo dhigay haba ku dhex noolaadaano madiinaha sii joogaano lakiin dadaan naqaana oo baranay oo summado wey oo noo cad maanta baabun xadaana cabdullahi bnu muxamedin qaala xadaana wahab ibnu jariirin qaala xadaana abi samictu yunus yunus ibnu yaziid alayni can ibni shihaab azuhri can anasin radi allahu canhu can nabiy sal slam qaal allahuma ajcal bilmadiina ilaahu magaalada madiina waxaad yeeshaa dicfay maa jacalta bimakata min albaraka dicfay maa jacalta waxaad yeeshay labalaabkii bimakata maka waxaad yeeshay oo min albarakati baraka labalaab ilahu madiina si yaal asu nabi sal la alay slam halkan way meelahay qaarkood dariishanayaan ay leeyihiin madiina afdal min maka marka labalaab baaba la yiriba madiina labalaab ilahu ka dhig oo maka maaratay barakadeeda ka badi laakiin barakadaas ayadaa ah riwaayo kalaa fasinaysa waa baraka xagga dacaamka iyo maciishada iyo nolosha ku saabsan wey waa agga nolosha oo kii dhihi jir nabig alay slam allahuma baarik lana fii saacina wa fii mudina ilaah saacaanaga iyo mudkaanaga iyo beegaanaga iyo raashinka quutulyoomka madiina ka baraka badan maka oo haddaba ilahay haddaba waa sidaas markii maka la tago olol iyo selal ah, yaad ku jiri wax ku dee cuntadii iyo buuqii iyo qayladii iyo ummaddeeda iska yar mashquulsan waxbaa iska jir jira markaad fiiriso sakiinada iyo deganaanta xaggeeda marka la fiiriyo iyo madiine oo iska qabow oo wax ku soo marxabeen mooyeen wax kale baansan jirinba dadkeeda o dhan marxaba loogu imaanaysa dadka maa logu imaani marxaba yaa loogu imaan marka wax yar baaba kudeeqiba wax yar baaba kudeeqi suuskeeda iyo cuntadeeda xataa imaam nawwi raximah اllahu tacala waa mujarab buu le ah, wax yar waxaad madiine kugu deeqa maka kuguma deeqayo halkaasaa laga hadlayaa barakada ee xagga salaadaha iyo cibaadada maaha markii salaad laga hadlaayo maka iyo xaramka almaki ayaa ka fadli badan waxaa daliil u ah inay ka fadli badan yahay maka xaramkeedoo dhan iyo masaajidda raaxsan oo dhan ba ajirka waa iskaga mid baynamaa madiina masjidka nabiga alayh الsalaatu wasalaam masjidka nabiga alayh salam salaadda lagu tukado unbaa kunka iska leh masaajidda kale ee magaalada madiina ku yaala ajirkaa ma laha ajirkaa ma laha taabacahu cuثmaan bn cumar can yunus qaala xadaثana qutayba qaala xadaثana ismaaciil bnu jacfar can xumayd can anas radi allahu canhu qaal ana nabiya salى اlah alay sl nabigu kaana wuxuu idaa qadama min safar markuu safar ka soo galo oo fa nadara uu fiiriyo ilaa judaraati اlmadiina magaalada madiina jidaaradeeda iyo dayrarkeeda u arko banaan fag meel ka arko awdaca wuxuu dadejin jiray raaxilata hashiis hashiisuu dadejin jiray nabig ale awdaca maanaa asraca waa soo marray fi kitaab alxaji faina albira laysa laysa ish laysa biidaac waan soo marray asakiinata asakina markuu carafo ka dhaqaaqay nabiga alay slam war deganaan deganaa faina albira laysa biidaac awdaca raaxilata hashiisuu nabiga dadejin jiray oo asraca macnaha siduu madiinadiba u gala waa ku farxsanya madiinu alayh salaatu wasalam oo uxiisooday wain kaana calaa daaba hadduu daabad kale oo fardi iyo waxasaa saaran yahay baqalla xarakahaa koorahe wuxuu dhaqaajin jiray lijaamka iyo keenaheeda min xubihaa jaceelka madiina uu qaba rasuulka sala allahu alayh waali wasalam ayuu dhaqaajin jiray oo orji jiray rasuulka sala allah alay wasalam baabu karaahiyati nabiyi nabiga naciddiisa uu naci jiray an tucraa in la khaali yeelo la qaawiyo almadiinatu magaalada madiina madiina in boosaskeeda khaali khaali laga dhigo oo meelo laga guurguuro gaar ahaan meelahay ku fidaysay magaalada ee la rabay inay sii ballaarato laga soo guuro oo jabooyinka iyo boosaskaa lasoo banneeyo arrintaa nabiga waa nacay sala allah alay wasalam in lagaba guura iska dhaafeen in xataa xaafadaeda koreenta laga soo guuro gudaha lasoo galo ayuu nabigu diiday calayh salaam hasii fido xadaanaa ibnu salaam maxamed ibnu salaamin qaala akhbarana alfazari marwan bin mucaawiyat alfazari marwan bin mucaawiya can xumayd awiil can anas radi allahu canhu qaal araada banuu salima niman reer banu saliima layihahdo waxay dooneen an yataxawaluu ilaa qurbi lmasjidi masjidka nabiga calayh salaam agtiisaa boosas ka banaanaaday markaasay waxay damceen inay masaajid ku soo dhowaadaan oo ay nabiga calayh salaam jiiraan la noqdaan tanay go'aansadeen warkii baa nabiga soo gaaray sala allahu alيh wasalam reer banu saliima oo goodi ah yaa soo socdo halkan toonka ah yaa la cariirsan rabaa fakariha rasuulu lahi sal slam waa nacay an tucra madiina in magaalada madiina la khaali yeelo la qaawiyo oo banaankaas hadda camirana la degan yahay cidlo laga dhigo wa qaala wuxuu yidhi yaa banii salima reer banii salimow alaa taxtasibuun miyaynan ajir xisaabanaynin aaaarkum raadkiina socodka meesha fogaad ka imaanaysaan masjidka usoo socotaane noqonaysaan ajir inuu ilahay idiin qori subxaana wa tacaala diyaarukum tuktab aaaarakum nabi aleh salatu wasalaam deganaada xaafadihiina ajir raadkiinaana nii qorayaaye fa aqaamuu markaasay nagaadeen oy joogeen qaala baabun xadaanaa musadad binu musarhadin can yaxyaa yaxya binu saciid alqataan marka magaalada dadkeeda inuu bataal rabaa dadka muwaxidiinta ee muminiinta ee muslimiinta ah inay magaalada ku bataan oo magaalada lasii daayo fido hada huwa اasl saasaa asal ah oo boosaska magaalada ay dadku ay hore u dhaqaaqaan hore u dhaqaaqaan oo la weyneeyo jamaacadaa sii badani masaajidaa sii badani dugsiyaha sii badani khayrkaa sii badani xooga muslimiintaa sii badani wujuudkooda muuqaalkooda waka xadaثna msdd can yaحyى can cubaydالlahi bn cmr qaal xadaثanii khubayb ibn cabdiلرaحman can xafs bn caasim can abi hurayraةa radي الlahu canhu can الnabi sal slm qaal maa bayna beytii wuu nabig alay slam gurigeyga buu yihi nabig alay slam gurigeyga weliba meesha caaisha iyo guryaha saasay u safraayeene iyo wa mimbari aniga mimbarkeyga waxaa u dhexeeya rawdaة beer min riyaad الjanة jannada beeraheeda kamida wa mimbari aniga mimbarkeyga calaa xawdi xawdkay korkiisu ahaaday yani mimbarkiisana nabig alay slam xawdkiisa marka laiskugu imaada qiyamaha ayuu saaran yahay marka rawdada waa waa nabigaa noo tilmaamay alayh الsalaatu wasalaam guriga nabiga alayه الsalaam iyo mimbarka udhexeeya waa calaamo aan zuulaynin oo nas ah mimbarkana bartiisa ma dhaafaayo xujrada iyo calaamadeedan halkeedaasay ka muuqani si rawdadu ay calaama ugu noqoto intaa udhaxaysa ayaa ajirka la laalaabaa oo ducada lagu aqbalaa oo waxa lagu sameeya janno lagu helaa ama haddii noqoto salaad jamaaca in la tukado oo safka hore iyo rawdada ay isku kaa qabato xaggee fadli badan safka horea fadli badan nabiga alay isalaatu wasalaam safka horeu ka hadlaya isagoo masjidkiisa jooga inuu safka u horeya khayr sufuuf rijaal awaluha bu nabig alay slam low yaclamu الnaas ma fi saf اlأwl haddii ogaan lahaayeen saxaabadana xilligii cuثmaan markii mimbarka inta mimbarku ku joogay horey loo loo waasiciyey masaajidka oo horta hore loo waasiciyey oo dhowr saf ay soo baxday oo ka baxsan rawdada saxaabada nabiga alayh الsalaatu wasalaam rawdada kuma inhari jirin saf alawal wathani wathalith bay buuxin jireen jamaacada xaggaasaa la buuxin jiray kadib baa ninkii kusoo hagaagto rawdada oo safkiisa uu noqdo ku tukan jiray laakiin haddii sunooyinka iyo cibaadada iyo kuducaysiga iyo arrinta ay noqoto fadligeedu wa kaas xadaثna cubaydالlah بن ismاعيل qال xadaثna abu sama xamaad عن هiشhام بن curwaةa عن abiي عن cاaشha radي الlahu canهa qاalat lama qadima rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslم madيna nabigu markuu madiine soo galay wucika waa qandhaday abu bakrin baa qandhaday wa bilaalu bilaal abu bakr iyo bilaal qandhaa ku dhacday oo lagu riday way qandhadeen niman waxa dhul gariida degan oo aan kaneeco laga aqoonin oo saxansaxa iyo dabeel fiican leh oo aad u caafimaad badan oo badan madiine haddii la imaaday dad maaragtay beeraley ah oo biyaha iska fajiiqaayo oo kaneecada iyo jirada ku badan ayay imaadeen dooxaa dhalka bay ku qanraday marka qofka markuu gabiib joogay meel markuu noocaba ka imaado u horraysaa soo lagdaysa kaneecada u horrayso midkaa qaniinka qabatoobay ee qaniinka la qabsaday asagu waxaa weeye dhibaatada ma arko intaasoo jeer bay qaniini jirtay dambaka ma leh ah, laakiin midkaa isaga oo aan aqoonin imaada qaniinada u horraysay ila dhici wixii kale abubakr wa bilaal baa qandhaday saxaabada qandhatay bay kamid ahayen labadooda waxaa si gaar loogu sheegay hadal baa laga hayaa way hadleen fa kaana abubakr wuxuu idaa akhadat اlxumaa qandhada markay qabato yakaarku yaquulu wuxuu dhihi jiray kulu mri'in musabaxun fii ahlihi wlmowtu adnaa min shiraakin calayh saasuu dhihi jiray ah, urjuzaynu qaadi jir kulu mri'in qof walba musabaxun waxaa lagu barinayaa fii ahli reerkiisa war maxaad ku barinay baa laleeyahay mowdkii baana kaabiga usoo jira geeridii baa halkan fooda wahaysa wlmowtu mowtkiina adnaa wuxuu oga dhow yahay min shiraaki nacrii kabtiisa yeelmadeeda kabta uu qaba shiraaga waa xagga caqabka iyo cirbaha yeelmada ku taalla halkaas mowdka oga dhow aasuu nabig sal allah alيh wasalam musabaxun fii ahlihi buu ku waaberiisan oo lagu barina lagu waaberiisan oo lagu salaamay waxaad ku barida la dhahaya mowd baana oga dhow shiraaki nacri marka xanuunkan haya abubakar waa isdiyaarinaya waa is aruurinaya mowdkiibaaba dhici karta inuuba yahayba oo hadda haddaan caafimaadsan ahay dhimashadiibaba laga yaba inay ku xigto saa darteed aakhara ayuu qalbiga gelinaya wa kaana bilaal wuxuu ahaa siday u kala fadli badan yihin fiir radia allahu canhu maka iyo qiimaheedii iyo hilowgii ardadii iyo dhulkii waxba dan kama gelin abubakr radi allahu canhu waba la dhimanba wa kaana bilaal wuxuu ahaa ibn rabax alxabashi radi allahu canhu muadinu rasuuli illah min asxaabi اljana min ahli اljana buu kamid yahay bushira lahu biاljana waa ku dhihi jir nabig alay slam bilaalow jannada markaan galo waxaan arkaa adiga oo hortayday sii socday maxaad samaysay waa u sheegay nabiga alayh salaam inuu weysada uu daaimi markuu weysaysta uu tukado balaal wuxuu aha idaa aqlaca canhu lxuma qandhada markay ka kacdo oo qandhada sii dayso iyuu yarfacu kor u qayli jiray ah, caqiiratahu sawdkiisa sawdkiisa aflabadi u dhawaaqi jiray u qayli jiray yaquulu wuxuu dhihi jiray alaa layta shicri hal abitana laylata biwaadi waxawli idkhilu wajaliilu whal aridna yowma miyaaha majinati wahal yabduwana ishaamatu wadafiiru waa hiloobay soo maarti alaa layta shicri alla shallaydadooda shicirkeeya halabiitana leyla mancaawa baryo ama habeen aan baryo biwaadin waadigii maka walxaal xawlii gaararkayduna idkhilun geedkii ikhtilka nagaarka ah cabaas ula ilal idkhila rasuul allah ee maka caanka ku ahaa ee maka lagu yaqaanay maka uun ka bixi jiray weliba gaararkeeda uu ka geed udgoon bu ahaa uu ka baxay wa jaliilu iyo geedkaa jaliil la yidhaahdo waa geel waa geel caws isagana caws caws yar yar ah oo daciifa wey maxaan sugaan oo kale ah wa aridna yowman hal aridna maan arooro yowman maalin miyaaha majinatin ceelkii majina meeshaa majina la yidhahda biyaheedii maan ku arooro meelihii dawdai laga cabi jiray iyo sabadii wahal yabduwana lii ma ii muuqato shaamatun buurtii shaama iyo wadafiilun burtii dafiil buurihii maka uu tirinaya alla ma ii muuqdaan markaasuu lacanad iyo cay wuxuu kula duldhacay kufaaru quraysh ka dambaysay soo saaridooda wa qaala wuxuu yii allahuma alcan shaybata min arabiica waa cayinay soo maarti caradaa ka babatay allahuma allow ilcan lacanad shaybata bnu rabiica wa cutba bnu rabiica ubiyatu bnu khalaf inta malcuuniin bay noqdeen gaalnimay ku dhinteen murtadi ayagoo gaalo ah asal kufaar ah weligood ba islaaminba waa kii beder lagu laayey kamaa akhrajuuna say nooga soo saareen naarna dhulka annaga dhulkaan deganana gabiibtaga qiimaha badnaa ilaa ardil wadaa dhulkan cudurka badan ee cudurada safmareenka ka socdaan ku dhammaanayno ayay noo soo direenna keeneen ugu khasmeen uma qaala rasul a sal sl caaisha u sheegtay ti nabi allow saxaabadaadii hilow bay la wada qaylayaan xanuunkaa ka batay uma qaala rasul sal sl uu allahuma allow xabib ilayna almadiina ilaahu magaalada madiina na jeclaysii ka xubinaa jeceelka anaga makata maka aan jecel lahay oo kale oo washada ka daran ilahuna jeclaysii tii bay noqotee inay qof walba u ilah madiina lagu xabaalo allahuma baarik lana fii saacina saaca anaga iyo miiska anaga iyo mudina muudka anaga suuska anaga dhacaamka ilahu noo barake wasaxiixa lana noo caafi sixa iyo caafimaad noo geli cudurka naga rar cudurka ilahu naga qaad wanqul xumaaha qandhadeeda ilaahay rar ilى juxfa meesha juxfa la yihahdo yahuud baa degneed halka ilah kusii daa asu nab sala la alay slam ilah dameelaha naga raaci sax maaha dameelaha haddaad raaciso cudurkii da waa qulqulayo meel kastuu gaar muslimiintiiba ku dhiciba muslimiintiiba ku dhic meel gaalada ay degan yihin ha ku habsato oo muslimiin aanu jirin qaalat waxay tihi waqadimna almadiina magaalada madiinaan gallay wahiya madiinaa owbau ardi illaah ardada ilaahay meesha ugu cudur badana cudurrada safmareenka wabaha la yihahdo ee koloraha iyo qandhada malaria waxaasa ka jiray qaalat waxay tihi fakaana budxaanu sababtii bay sheegtay iyo sirti waxay tihi budxaan toga la yidhaahdo wuxuuba ahaa yejrii kii qulqula najlan biyo biir ah oo uraaya oo cudurro ay ka dhashaan ayaa iska qulquli jiray magaalada madiina dhexdeeda markaasi kanaacadu ka dhalan oo dadka ay deena qariini tacni maan biyo ajinan biyo aajinan biyo biir ah mutahayir ah oo doorsoon ah ayay meeshaa mari jiray halkaasaa deena biyahaasa wixii ka dhalanaysa kanaacadii halkiiba dadka qariini cuduradaasa ka dhalanaya xadaana yaxya bnu bukayr kadib de ilahay buu baryay nabig ala slam juxfa loo raray cudurkii madiina waa caafimaad hadda yaxya bnu bukayr qaala xadaana leyd can khaalid bn yaziid can saciid bn abi rabiic saciid bn abi hilaal can zayd bn asam can abiihi can cumar radi allahu canhu qaala allahuma irzuqnii shahaadatan fii sabiilik cumar radi allahu canhu wuxuu leeyahy ilaah waxaad ugu arsuqdaa shahaadatan shahiidiye fii sabiilika jidkaada aan ku dhinto wajcal mowtii geeridaydana waxaad yeeshaa fii beledi rasuulika rasuulkaada magaaladiisana aan ku dhinto nafta kaga baxdo sala allah alay aslam isqabadsiisaa ku dhici kartaa ciraaq oo dhan buu furay cumar radi allahu canhu shaam oo dhanna waa furay jasiiratulcarab oo dhan gaalo waa laga sifeeyey dagaalkii lagu shahiidi lahaa teg waa fogaaday sayd madiinana ugu dhiman oo shahiid u noqoni shahiidna aad u noqon madiinana ugu dhimanaysa way dhacdeeda sidii bay dhacday gaalo mujuusaha magaalada joogta weli muqiiro binu shucba addoon u lahaa oo xumaa oo abululaan majuus la jiray ciil iyo xiqdi u qabay ayaa cumar radi allahu canhu isagoo salaadii subax ku jira tukanaya suurat alfurqaan akrinaya ayuu dooxay halkaasi xudunta ah ayuu ku dhuftay intaas jeer marka inaad tiraahdo meel khayr qabta meelaha fiican ilahay ugu dil naftigaga qaat waxba dhibaata ah ma laha ah, musa nabiyullaahi muusa calayh salaam markuu malkumeedku u imaaday oo waa laga qaadayaa ugu dambaystii waa kii dhihi jiray baytulmaqdes ramyata xajar ilahu igee baytulmaqdes meel dhagax la tuuro ii dhowee halkii baa ilahay geeye nafta lagaga qaaday naam wa qaala ibnu zurar wuxuu yidhi canraxi qaasim can zayd bn aslam can ummihi can xafsa binti cumar radi allahu canhuma qaalat samictu cumar bu ya ilaada aabbaheed ka warnaysa naxw wa qaala hishaam can zayd can abihi can xafsa samictu cumar radi allahu canhu marka riwaayatu zayd bnu aslam can ummihi iyo riwaayatu zayd can abiihi ayay kal yihiin can xafsa marka mara can ummihi can xafsa mara can abi can xafsa intaa weeye mutaabacada tagyirka lamalasala udhexaysna waa intaa wallahu aclam wabilah towfiq